alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu soo marray qaybtii macaanida siddeeddii baab ayaynu soo marray baabkii ugu dembeeyey dersigii ugu dembeeyey ayaynu ku dhammaynay saddexda fanni uu ka kooban yahay fanulmacaani ayaa ugu badan caawa waxaynu dhigaynaa insha allahu tacaala alkhaatima qaybta macaanida khaatimadeedii alkhaatima fii ikhraaji alkalaami cala khilaafi muqtada daahir nasalu allaha xusna alkhaatima tani waa khaatimadii ama alkhaatimatu khaatimadu waxay ku sugan tahay fii ikhraaji alkalaami hadalka in la soo bixiyo ayay ku sugan tahay calaa khilaafi muqtada daahir sida muuqatee daahirka ay siday keensanayso si khilaafsan in loo soo saaro hadalka bay khaatimadu ku saabsan ama ku sugan mashaayikhdu waxay yidhahdeen raximahum ullah iiraadu alkalaami cala xasabi ma taqadama min alqawaacidi yusama ikhraaja alkalaami cala muqtada daahir hadalka in loo soo arooriyo calaa xasabi maa taqadama sidaa soo hormartay in loo soo arooriyo oo min alqawaacidi qawaacidda ka mid ahaatay ama qawaacid ahaatay yusamaa waxaa lagu magacaabaa ikhraaja alkalaami calaa muqtada daahir hadalka in lagu soo bixiyo sida daahirku keensanayo sida muuqataa siday keensanayso in lagu soo saaro oo lagu soo bixiyo waqad taqtadii waa dhacdaa inay keensato al alaxwaalu xaaladuhu alcuduula leexadka laga leexanaayo can muqtada daahir sida muuqataa siday keensanayso si khilaafsan in lagu soo saarona xaaladuhu inay keensadaan waa dhacdaa ama xaaladuhu inay keensadaan in laga leexdo sidii daahirku keensanaya oo si ka duwan lagu keeno wa yuuradu alkalaamu waxaa la soo aroorinayaa hadalka calaa khilaafihi markaas sida muqtada daahirka khilaafsan waxaa loogu soo aroorinayaa fii anwaacin makhsuusa noocyaal gaar ah waxaa jira saynu hore u soo aragnay muqtada daahir yacnii waxa weeye xaaladda munaasibka abaa marba si keensanaysa in loo hadlo likulli maqaamin maqaal meel kastaaba waxay leedahay hadal ku munaasib ah hadalkaa ku munaasibkii marba si buu noqonayaa mar dikri buu noqonayaa la sheego oo isim daahira la tilmaamo mar xadfi buu noqonayaa la xadfaan la sheegin mar idmaar buu noqonayaa la qariyo oo damiir la isticmaalo mar wuxuu noqonayaa in hadalkii lagu dheeraado mar wuxuu noqonayaa in hadalkii la soo gaabiyo mar wuxuu noqonayaa in hadalkii la tawkiidiyo la adkeeyo mar wuxuu noqonayaa in tawkiid laga madhnaysiiyo xaalaad badan oo munaasibaa marba xaaladda joogtaa ay si keensanaysaa taqdiim bay mar keensanaysaa mar ta'khiir bay keensanaysaa mar dikri bay keensanaysaa mar idhaar bay keensanaysaa mar idmaar bay keensanaysaa mar takallum bay keensanaysaa mar khitaab bay keensanaysaa mar ghaybay keensanaysaa mar tawkiid bay keensanaysaa mar tawkiidka in laga madhnaysiiyay keensanaysaa kullu daalika waa qawaacid aynu soo aragnay haddaba waxaa dhacda hadalkii in lagu keeno sidii maqaamku keensanaayey si aan ahayn laakiin ujeeddooyin baa markaana loogu keenaa taa lafteeda qawaaciddaa sidii macruufka ahayd khilaafsan ayaa haddana waxaa la tilmaamayaa aqhraadda si kale loogu keeno marka noocyaal kala duwan ba iyaduna noqotaa noocyaashaasaa wax laga tusaalaynaya minha tanziilu alcaalimi bifaa'idati alkhabari aw laasimiha mansilata aljaahili biha waxaa ka mida noocyaalkaa kala duduwan ee gaarka ah tanziilu alcaalimi kii garanaayey in la dejiyo bifaa'idati alkhabari khabarku faa'iidaduu lahaa garanayay aw laasimiha ama laazim alfaa'ida garanaayey waxaa la dejinayaa mansilata aljaahili biha sidii midaan garanayn kale oo faa'idatulkhabar aan garanayn ama laazimulfaa'ida aan garanayn layskama dejinayo waxaa loo dejinayaa licadami jarayaanihi inaannu ku soconayn daraaddeed calaa muujabi cilmi cilmigiisu wuxuu keensanaayey inaannu ku soconaynin ayaa waxa loo dejiyey sidii midaan garanayn mansilada midaan garanayn baa la dejiyey fa yulqaa ilayhi alkhabaru kamaa yulqaa ila aljaahil khabarkii waxaa loogu tuurayaa sida ruuxa jaahilkaa loogu tuuro bimacnaa ruuxii waxaa loola hadlayaa sidii midaan waxba garanaynin ayaa loola hadlaya faa'idatu alkhabar iyo laazimu alfaa'ida waa soo marray ma lmuraadu bifaa'idati lkhabar muraadka looga jeedo faa'idatu lkhabar waa maxay haa haa waa faa'idatu alkhabar bes laazimu alfaa'ida waa maxay haa waa garta waayahay faa'idatu alkhabar iyo laazimu alfaa'ida sida la sheegay faa'idat alkhabar waxaa loo sheegayaa ruuxu wax aanu ogayn baa loo kordhinaya loo faa'iidaynaya waa faa'idat alkhabar warkaa kama warqababa isagaan ogayn baa la ogaysiinayaa macluuma jadiida ayaa la siinayaa waa faa'idat alkhabar wuxuu og yahaa marna loo sheegayaa laakiin looguma sheegayo in cilmi loo faa'iideeyo aanu ogayn oo ah khabar kan in hadda loo faa'ideeyo loogama dan lahaa laakiin macno kalea looga jeedaa oo ka laazimaya macnaha kale waa maxay inaad ogaysinaysooo kale inaad adigu og tahay masalan waxaad tidhi xalay dersiga waad maqnayd wuu is og yahay inuu maqnaa laakiin maxaad ugu sheegaysaa adigoo mudarriskii ama mucallimkia inaad og tahay oo la socoto inuu haa'ib ahaa inuu sidaa ogaado waa laasimu alfaa'ida marka ruux faa'idatulkhabar waa og yahay waa caalim bifaa'idati alkhabar haddana waa caalim bilaazimiha labada midna in loo faa'iideeyo lama rabo hadday tahay faa'idatu faa'iidatulkhabar iyo hadday tahay laazimu faa'idatihi waxaa loola hadlayaa sidii ruux aan ogayn oo kale waxaa sidaa loola hadlayaa licadami jarayaanihi calaa muujabi cilmi inaannu ku soconayn cilmigiisu wuxuu keensanayey inaannu ku soconayn baa sidaa loola hadlaya fa yulqaa ilayhi alkhabaru kamaa yulqaa ila aljaahil waxaa loola khitaabayaa oo khabarka loogu tuurayaa sida jaahilka loogu tuuro hadalka lagula khitaabo ka qawlika liman yu'dii abaahu haadaa abuuk waa sida hadalkaagaad ku tidhaahdo kii aabbihii dhibaayey haadaa abuuk kan waa aabbaha wuu og yahay inuu aabbihii yahay waana og yahay adigu inaad garanayso inuu aabbihii yahay marka faa'idatulkhabar iyo laazimu faa'idati alkhabar midnaba inaad u sheegto u faa'iidayso ugama dan lihid laakiin isagoo khabarkii og ayaa haddana waxaa laga soo qaaday ka'annahu inaanu ogeyn mucaamilka uu aabbihii kula mucaamilayo oo kula dhaqmaayo ayaa waxay ka dhigan tahay ka'annahu inuu ka jaahiliyo aanu ogayn inuu aabbihii yahay marka garashaduu garanaya waxba lagama soo qaadine waxaa la dejiyey mansilata aljaahili sidii kii ka jaahilka ahaa meeshiisii baa la dejiyey taasi waa nooc waxaa la mida ruux faasiqa oo wax garanaya ayaad waxaad ku tidhi ina almawta la xaq wargeeridu waa dhab wa ina asaacata la aatiya saacadduna waa imanaysaa wacdi baad uga jeeddaa ghafluu ku jiraa fisqi iyo xumaan buu ku dhex jiraa waa og yahay qiyaamadu inay imanayso waana og yahay geeridu inay dhab tahay oo imanayso khitaabka aad kula khitaabaysaa waxaa la dejiyey mansilata almunkir baaba la dejiyey hadda waa nooca dambey noqonaysaa taas tan dambe ayay markaa u sii ansab marka kan hore waxaa tidhi masalan almowtu xaq tawkiidaadkaad ka madhnaysiisa almowtu xaqun geeridu waa xaq waxay noqonaysaa mansilata aljaahil inaad dejisay mansilata almunkir marka la dejinaayo tawkiidaadkaa la gelinaya wa minha tanziilu hayri almunkiri mansilata almunkir waxaa kaloo noocyada ka mid a hadalka loogu soo aroorinayo calaa khilaafi muqtada daahir kii aan shay dafirsanayn in la dejiyo mansilata almunkir sida kii dafirsanaa meeshiisii iyo maqaamkiisii idaa laaxa calayhi shayun min calaamaati alinkaar hadday ka muuqato shay ka mida calaamaadkii inkirista ama diidmada uu inkiraayo diidaya hadday ka muuqato ayaa meeshiisii la dejinayaa fayu'akkadu lahu waa loo akidayaa hadalkii masalan kii aynu sheegaynay fisqiya xumaan buu dabbaalanayaa wax alle wuxuu doonuu samaynayaa wuxuu mucaamilayaa sidii mid yacni aan qirsanaynba in geerii haleeli doonto markaasaa tidhi inna almawta la xaq geeridu waa xaq baa tii tawkiidaadkaana waad gelis tawkiidaadkaasaad geliso inna iyo laamkaba waad gelis laamkuna waa mu'akid jumlada ismiyada lafteeda waa mu'akid bay yidhahdaan oo wa awkad min aljumlati alficiliya naxu ja'a shaqiiqun caaridan rubxahu ina banii cammika fiihim rimaax nin la odhan jiray xajli ibnu nadlah ayaa wuxuu yidhi jaa'a shaqiiqun ninka shaqiiq la yidhaahdaa yimi waa ismu rajul caaridan rumxahu xaaluu gudbay warankiisi yacni dhabtu saa u saabta si gudub ah nin is-ilaalinayo oo ee feejig uma eka dhabtu u saaran yahay waranku inna banii cammika fiihim rimaax ilmaadeerradaa waxaa ku sugan warmaa ku sugan oo ma warmala'a yacni sidaad u socotaa waxay u eg tahay nimaan cidnaba waxba iskaga tirinaynin ayaad u socotaa marka maadaama markaa uu sidaasoo kale u socdo kaannahu uu leeyahay markaa lisaanulxaalkiisu dee warma igama soo hor jeedaan ama warma ma haystaan waayo si feejigale wuu waranka u qabsan lahaa marka wuxuu idhi inna banii cammika fiihim rimaax waana tawkiidiyo waa adkeeyey inna tawkiid bay tilmaamaysa ilmaadeerrada waxaa ku sugan warmo ayaa ku sugan yacni warmay haystaan waa hubaysan yihin calaamaatul inkaar baa ka muuqatay oo sida uu u yimi iyo qaabka uu yimi iyo waranka siduu dhabta u saartay ayaa calaamatul inkaar ka dhigan sidaas aawadeed baa tawkiidka loo geliyey inna banii cammika fiihim rimaax marka waa tanziilu hayri lmunkiri mansilata almunkir mid aan dafirsanayn ayaa waxaa la dejinayaa sidii mid dafirsan meeshiis iyo maqaamkiisaa la dejinayaa laga dhigayaa wa ka qowlika lisaa'ili lmustabcidi xusuula alfaraj waa sida odhaahdaada aad ku tidhaahdo lisaa'ili kii wax weyddiisanaya almustabcidi fogaysanayey xusuula alfaraj helitaanka faraj la helaayo fogaysanayey ee islahaa faraj lama helaayo kurbadan iyo dhibaatadan iyo shiddadan lagama baxayo inna alfaraja laqariib farajku waa dhow yahay tawkiidaad baa la geliyey innadu waa mu'akid laamkuna waa mu'akid jumladuna waa ismiya intaasoo tawkiid waxaa loo geliyey calaamatalinkaar baa ka muuqatay isagaan munkir ahayn oo wuxuu fogaystay in faraj la heli doono wakhti dhow fogaysadkaa uu fogaysanaya baciidsanaaya ayaa waxaa laga soo qaaday mansilat alinkaar markaasaa waxaa la yidhi ina alfaraja qariib wa tanziilu lmunkiri aw ishaaki mansilata alkhaali ida kaana macahu min alshawaahidi maa ida ta'ammalahu zaala inkaaruhu aw shakuh iyo kii dafirsanaa in la dejiyo ama kii shakisnaa ama kii dafirsanaa la dejiyo mansilata alkhaali kii shakiga ka madhnaa ama khaaliyudihniga ahaa khaaliga waxaa loo jeedaa khaali dihni oo arrinkan kamaba warqababa nafyan wa isbaatan waruu qababa maaha waruu og yahayba ma aha waa khaali dihni khaali dihni waa saddex martabo shakhsigu inuu khaali dihni yahay iyo inuu shaaki yahay iyo inuu munkir yahay marka isagoo munkir ahoo dafirsan oo aan qirsanayn ama shaaki ahoo shakisan oo mutaraddid ah oo isle ma jirtaa talo mise ma jirto baa waxaa la dejiyey mansiladii khaalidihniga kii khabar maafishka ka ahaa ee arrinkaa aan ka warqabin ee mujarad alkhabar in loo sheego keliya ay ku fillayd in loo akido waxba aan u baahnayn meeshiisoo kalea la dejinaya xaaladdiisuna asaalata maxay keensanayse hadduu shakisan yahay ama hadduu inkirsan yahay waxay keensanaysa xaaladdiisu hadalkan in loo akido loo adkeeyo looma adkaynin waxa loogu adkayn waaye isagoo khaali dihni ah shawaahid baa wehelisa idaa kaana macahu min alshawaahidi haddii shawaahid iyo dalaa'ile ay weheliyaan maa idaa ta'ammalahu shay hadduu u fiirsado zaala inkaaruhu uu meesha ka bixi lahayoo zuuli lahaa inkaarkiisu aw shakuhu ama shakigiisu yacnii dalaa'il baa ninkan wehelisa oo agtiisa ku sugan dalaa'ishaasaa ku filan inay shakiga ka zuuliso ama inkaarka ka zuuliso marka itikaal la tala saaranayo dalaa'isha iyo shawaahidda baa waxba isaga loo akiday ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo liman yunkiru kii dafiraayey manfacata tibbi dhakhtarnimada waxtarkiisa dafiray aw yashukku fiiha ama ka shakinayey aad ku tidhaahdo adibbu naaficun dhakhtarnimadu iyo caafimaadka in la bartaa naaficun waxbuu tarayaa waa naafic shaaki mar hadduu yahay ama munkir yahayna muqtadal xaalku muxuu ahaa hadalka in loo akidu ahaa oo la yidhaahdo ina atibba naaficun hadduu shaaki yahay hadduu munkir yahayna la yidhaahdo inna atibba la naaficun haddii inkaarkiisu sii badan yahay la yidhahdo wallaahi ina atibba la naaficun oo qasam lagu sii daro ilaahay baan ku dhaartaye ina atibba la naaficun laakiin maadaama dadku ay wada garanayaan inuu tibigu naafic yahay shawaahid iyo waxyaalo badanoo caddaynaya inuu naafic yahayna ay jiraan inkaarkiisii waxba lagama soo qaadin ama shakigiisii waxa laga soo qaaday sidii waxaan jirin kaannahu lam yakun waayo shawaahiddan iyo dalaa'ishani kaannahu inay meesha ka saartay saas aawadee waxaa la dejiyey mansilata alkhaali dihni ayaa la dejiyey wa minhaa wadcu almaadi mawdica almudaaric waxaa kaloo ka mida anwaacda calaa khilaafi muqtada daahir lagu keenaayo in ficilkii maadi la dhigo meeshii ficilka mudaaric la dhigi lahaa xaalku uu keensanayey in mudaaric loo isticmaalo ay inoo soo degdegaysay ansab sidaa inay u tahay aynu sidaas inoogu muuqan karaysay ayaa maadi meeshii la dhigay laakiin faa'ida la'aan looma dhigine faa'idaa loo dhigay liqarad faa'iido daraaddeed baa loo dhigay ujeeddo daraaddeed ka tambiihi calaa taxaquqi alxusuul waa sida ujeeddada loo dhigay way tacadudi kartaa ashyaa kala duwan bay noqon kartaa waxaa ka mid a waa ka tambiihi waa sida baraarujinta la baraarujinaayo calaa taxaquqi alxusuul shaygaas inuu xasilayoo dhacayaa inay dhab tahay naxwu ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh waxaa yimi amarkii ilaahay ee qiyaamada ayaa yimi falaa tastacjiluuh ha degdegsannina marka cadaabkii ama qiyaamadii weli ma iman wayse iman doontaa waxaa laynoo sheegay inuu yimiba wa ataa waa ficil maadi marka wadcu lmaadi mawdica almudaaric ya'tii llahi lama odhan ee ataa amrullaahi baa la yidhi akhbaarta qiyaamadana aad bay ugu soo aroortaa iyadoo maadigaa lagu isticmaalaayo oo nufikha fi suur suurkii waaba la afuufay fasaxiqa man fi asamaawaati waman fi alardi ila man shaa allah waa la afuufi doonaa lama odhan waa la afuufaa la yidhi waxaa maadiga looga cabirayaa litaxaquqi wuquuci dhicitaankiisu inuu dhab yahay oo xaqiiqo yahay kaannahu sida loo hubo sidii wax dhacay oo maadi oo tegay oo kale inuu ka dhigan yahay wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safaa waa yimaadeen waxaa loo jeedaa waa iman doonaan waa maadin yuraadu bihi almudaaric maadin yuraadu bihi almustaqbal lafdigu waa maadi laakiin mustaqbal baa loo jeedaa nuqtada ku jirta in maadi laga cabbiraa waa maxay waa taxaququ wuquuci dhicistiisu inay xaqiiqatoo dhab tahay aw itafaa'ul ama shaygii mudaaric lagu cabbiri lahaa maadi waxaa loogu cabbiraa saadin la saadinayo inuu dhaco naxu in shafaaka allaahu alyowma tadhab macii hadan hadduu ilaahay ku bogsiiyo maanta tadhab macii hadan berraadi raacaysaa marka maadi waxaa looga cabbiray tafaa'ul in looga jeedo laakiin in shardiya a ku jirta inta shardiyaduna maadiga xataa hadday gasho mustaqbal bay ka dhigtaa macna ahaan oo ficilkii maadi waxay macnihiisii u qallibaysaa mustaqbal bay u qallibaysa tafaa'ulka markaa waxaa ka fiicnaa iyadoo shardigaa inta ka madhan in la sheego masalan waxaa tii shufiya fulaan weli ma bogsan laakiin waa la bogsiiyaa tidhi waxaad u leedahayna cala sabiili tafaa'ul waa saadin aad saadinayso wa cagsuhu sidaa lidkeeduna waa dhacdaa ay wadcu lmudaarici mawdica almaadi waa in mudaarici la dhigo mawdici maadiga ligarad ujeeddo daraaddeed loo dhigo kaistixdaari suurati alghariibati fi alkhayaal ujeeddada loo dhigayaa waxay ahaatay sida suurad gariiba oo la yaab leh oo khayaalka aan la lagu filanayn inay sidaa tahay aan la tasawurayn ama aynay khayaalka ku soo dhacaynin sidii wax xaadiroo kale in laga dhigo ka qowlihi tacaala allaahu aladii yursilu alriyaaxa fatuhiiru saxaaban ilaahay wuxuu soo dirayaa dabaylo fatuhiiru saxaaban waxay kicinaysaa daruur bay kicinaysaa marka waxaa laga cabbiray mudaaric waxaa looga jeedaa macno maadaa loo jeedaa yacnii arsala alriyaaxa fa asaarat saxaaban dabayluu soo diray dabeedna daruuray kiciyeen fa suqnaahu ilaa beledin mayit waxaa lagu sii cadfay maadi maadiga lagu sii cadfay wuxuu u tilmaamayaa mudaarican ka horreeye laftiisa in looga jeedo macno maadi oo ma suuragal aha in la yidhaahdo wakhtiga soo socda ayuu dabaylo soo dirayaa daruuro kicinaya wakhtigii maadiga lagu roobeeyo roob loogu shubay daruurahaas ilaa beledi meyit oo lagu nooleeyey fasuqnaahu ilaa baladin mayitin faadana waxaa loo isticmaalaa tartiib iyo tacqiib marka idan waxaad garanaysaa marka roobka laga shubaayo ee lagu waraabinaayo inay ka dambaysay marka dabaylaha la soo diraayo daruuraha ay kicinayaan haddaba mudaarica maxaa looga cabbiray waxaa looga cabbiray xaaladdaa maadigee tagtay ayaa waxaa la doonayaa sidii wax xaadiroo kale in looinooga dhigo allahu aladii yursilu alriyaaxa fatusiru saxaaban mashaayikhdu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yursilu iyo tusiiru bimacnaa maadi baa looga jeedaa oo fa asaarat ta dambay markaa caddeeyeen macnaheeda laakiin ta hore lafteeduna waxay noqonaysaa in iyaduna raacayso oo arsala alriyaaxa fatusiru saxaaban yacni inay raacayso aayadda kale markaa wallahu aladii arsala alriyaaxa fatusiru saxaaban fasuqnaahu ilaa baladin mayitin aayaddaa kalena waa la mid macnaheeduna iyada waaba waadix waayo maadina waa ka horreeya maadina waa ka dambeeya marka khulaasadu waxay tahay aayadda inoo qoran waa aayaddii ruum oo ta kale waa arsala ta kale aan ku sameeyey waa arsala inta kale waa baa ka yursilu iyo tusiiru mid walba waxaa looga jeedaa macno maadi waa istixdaaru asuurati alghariiba fi alkhayaal ama asuurati almaadiya suuradii tagtay ayaa la soo xaadirinayaa sidii wax jooga oo kale laynoogu sheegaya kaannahu iminka ay waaqic tahay waatay ka cabiraan culammada qaarkood xikaayatu alxaali almaadiya yacnii xaalad tagtay in looga xikaayoodo loo sheego sidii wax hadda joogo hadda dhacaya sidii wax hadda jooga oo hadda dhacaya wa ifaadat alistimraari fi alawqaati almaadiya qarad kale waa dhacdaa in markaa loo dhigo mudaarica mawdica maadiga ujeeddada kale loo dhigaana waa maxay daa'imitaanuu daa'imaya awqaaddii tegay uu daa'imayey inuu faa'iidaynaayo naxu low yutiicukum fii kaiirin min alamri lacanidtum low yutiicukum hadduu idinku ateeci lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigii tegey fii kasiirin min alamri in badanoo umuuraha ka mida lacanidtum waa dhibaatoon lahaydeen ay low istamara calaa itaacatikum hadduu daa'imi lahaa wakhtigii tegey ateecitaanka uu idin ateecaayo waa dhibaatoon lahaydeen lowdu waa xarfu shartin xarfi sharti ha ahaatee waa shartun fi lmaadiyo maadi bay tilmaamaysa low xarfu shardin fii mudiyin wayaqil ilaa'uhu mustaqbalan laakiin qubil bacdii waxay leeyihin culammada ka midii kaasi waa ra'yiga ibnu maaliki mar layba maadi unbay gashaa imaa lafdan wa macnan wa imaa macnan oo wakhti soo socda hadduu sidaa noqdo loogama jeedo lowda waxa loo isticmaalo wakhti maadi unbaa loo jeedaa haddii lafdigu mudaaric uu noqdo ay gashay macnuhu maadi ka yahay ficilka mudaarica saalatan xaal ama istiqbaal ayuu faa'iideeyaa labadaasuu dhex yaallaa ama mid u tacayunaa ama labadaba aqbali karaa laakiin axwaasha qaarkood buu ka baxaa haddii lamya ay gasho dee macno maaduu isu beddelayaa soo ma lam waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin muxuu qalbi yahay mudaarica macnihiisiibuu wuxuu u qallibayaa maadi lam yafcal ma samayn ma samayn doono loogama jeedo waxaa loo jeedaa arrinkaasi ma dhicin lawdu haddaba waa saasoo kaleo mudaaricii macno maadi ayay u qallibayse saas aawadeed mashaayikhdu may odhan wa ifaadat alistimraari fi alawqaati almustaqbala maxay yidhaahdeen fi alawqaati almaadiya awqaaddii tegey in arrinkaasi istimraarayo in laga tilmaamayo in lagu faa'iidaynayo marka low yutiicukum maxaa maadi loogu cabbiri waayo mudaaric loogu cabbiray walow mudaaricaasi macno maadiba hal ahaadee waxaa laga tilmaamayaa takarur arrinkaasi soo noqnoqonayo taacadaas saas aawadeed baa fii kasiirin min alamri loo raaciyey low yutiicukum hadduu idin addeeci lahaa wakhtigii tegey mara bacda mara fii kasiirin min alamri lacanidtum aw low istamara calaa itaacatikum waxaa mudaarica looga cabbiray oo maadi looga cabbiri waayey in istimraar ama takarur arrinkaasi soo noqnoqonayo ama daa'imaayo wakhtigaa tegey ama soo noqnoqonayo in lagu faa'iidaynayo wa minhaa wadcu alkhabari mawdica alinshaa waxaa ka mida ujeeddooyinka markaa loo keeno ama anwaacda uu ku yimaado wadculkhabari khabar in la dhigo mawdica alinshaa meeshii talabka in la dhigo liqaradin ujeeddo daraaddeedna loo dhigo ka tafaa'ul sida saad oo kale in looga jeedo la saadinayo sidaas inay dhacdo naxu hadaaka allaahu lisaalixi alacmaal hadaaka waa ficil maadi hadaa waa maadi waana khabar hadda ducaa looga jeedaa laakiin ducada maxaa inshaa loogu cabbiri waaye maadi loogu cabbiray waxaa khabarka loogu cabbiray ama siiqo maadi loogu cabbiray waxaa la saadinayaa la jeclaysanayaa inay dhacdo hadaaka allaahu ilaahay waa ku hanuuniyey muraadka looga jeedaa ma aha ha ku hanuuniyaa looga jeedaa waa khabaru yuraadu bihi ducaa waa khabar duca looga jeedo waxaa la mida ah, sala allahu calayhi wasallam siiqada lagu keenay sallaa iyo wa sallama labada mid waliba waxa weeye waa siiqo maadi waa siiqa khabariya inshaa baana looga jeedaa ducaa'ah ilaahay ha ku salliyo ha u naxariisto ama mala'ul aclaha agtooda ha ka ammaano nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wasallama marka waxa weeye waa khabarun yuraadu bihi adducaa waxaa sidaa laakiin looga cabbiray waxaa la saadinayaa in ducadaasi maqbuulato ay saa u dhacdo oo ay noqoto kal waaqici sidii wax dhacay wa idhaari aragba waxaa khabarka loo dhigaa mawdica alinshaa ujeeddo labaad oo ah raje la rajaynayo in la muujinayo naxwu rasaqaniya allaahu liqaa'ak ilaahay ha igu arsaaqo kulankaaga siiqadu maxay u eg tahay ilaahay waa igu arsaaqay kulankaaga aan kula kulmaayo laakiin muraadku uga jeedaa waa maxay wuxuu uga jeedaa ha igu arsaaqo marka waa khabarun yuraadu bihi adducaa waalixtiraazi can suurati alamri ta'adduban waxaa kaloo khabarka loo dhiga mawdica alinshaa in la yska ilaalinayo suuraddii amarnimada edebsi ciddaa laga edebsanayo daraaddeed cid la ixtiraamayo la weynaynayaa lala khitaabayaa marka ciddaa la ixtiraamayo la qadarinayo lala khitaabayo siiqada lagula khitaabaya waa inay tahay siiqo ta'addub ku jiro oo cibaaradii la latifaa ka qawlika sida hadalkaaga aad tidhaahdoo kale weeye yanduru mawlaaya fii amrii nin madaxa ayaad la hadlaysaa haddaad tidhahdo undur fii amrii arrinkayga eeg dee waxaad u yaro ekaanaysaa inaad amraysoo kale yaa siiqada ixtiraam kama muuqdo mar haddii ciddani ay tahay cid la ixtiraamayo la qadarinayo si edebi ku jirto waa in loola hadlaa yanduru wuu eegayaa yacni ha eegaa looga jeedaa siiqadii baa la debciyoo la jilciyey mawlaaya sayidkaygu fii amrii arrinkayga ha eego arrinkayga ha eego yacni wuu eegayaa laakiin muraadka uga jeeda waa maxay ha eego laakiin talatufka noocaasa maxaa loo sameeyey ta'adub baa loo sameeyo siiqadii amarnimaa la yska ilaalinayaa rubama ninka madaxdii inuu cadhoodo uu yidhaahdo maaday amraya haddii siiqo qallafsan lagula hadloo la yidhaahdo arrinkaa eego deg u dhammee weliba ee aadaabtii ma waafaqaysa sooma waxaa laga yaabaa dee inuu cinaadaba inuu madxadaygba ku sameeyo waxba dhammayn waayo waayahay tacaabiir la mid a ah hadduu markaa cabbirana waa saasoo kale wa cagsuhu sidaa lidkeeduna waa dhacdaayo in inshaa la dhigo mawdic alkhabar ay wadcu linshaai mawdica alkhabar inshaagii ama dalabkii baa la dhigayaa meeshii khabarka la dhigaya ligarad ujeeddo daraaddeed baa loo dhigayaa ka idhaari alcinaayati bishay sida ilaalin shayga la ilaalinayo in la muujinayo shaygii baa cinaayo ziyaadaha iyo ilaalin dheeraada la siinaya tii baa la doonayaa in la muujiyo naxwu qul amara rabbii bilqisti wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjid qol waxaad ku tidhaahdaa amara rabbii wuxuu amray rabbigay bilqisti cadaalad buu amray wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyadiinna cinda kulli masjid masjid kasta agtiisa marka amara rabbii bilqisti wa aqiimuu wujuuhakum lam yaqul wa iqaamatii wujuuhikum oo qistiga laguma cadfin oo lama odhan rabbigay wuxuu amray cadaaladda iyo wa iqaamatii wujuuhikum saa lama odhan maxaa sidaa loo odhan waaye xikmadda ku jirtaa maxay tahay cinaayatan biamri asalaa ilaalin arrinka salaadda la ilaalinayo daraaddeed ayaa markaa sidaa loo odhan waayey wa aqiimuu dabeed amar sariixaa la keenay macnuhu wuxuu dhacayaa in shaagaas mawdica alkhabar in la dhigay kaannahu in la leeyahay rabbigay wuxuu amray caddaaladda iyo wejiyadiinna inaad toosisaan salaad kasta agteeda laakiin siiqadii waxaa lagu keenay siiqa amar baa lagu keenay muraadka looga jeedaana waa siiqa khabar baa loo jeedaa wataxaashi can muwaasaati allaaxiqi bisaabiq waxaa kaloo siiqadii khabar looga leexdaa oo siiqo amar loogu leexdaa oo inshaal loo dhigaa mawdica alkhabar ilaalin la yska ilaalinaya daraaddeed can muwaasaati allaaxiqi bisaabiq sinaanshaha ka dambe la sin maayo ka horee hor maray in la ilaalinayo si aan labadu u simin oo loo arkin inay siman yihiin naxu qaala innii ushhidu allaha washhaduu annii barii'un mima tushrikuun innii ushhidu allaah waxaan markhaatigelinayaa ilaahay washhaduu idinkuna ka markhaati noqda annii barii'un inaan beri ka ahay mima tushrikuun waxa ilaahay la wadaajinaysaan sidaa ka markhaati noqda lam yaqul wa ushhidukum ma odhan waa idin markhaati gelinayaa innii ushhidu allaha wa ushhidukum annii barii'un mima tushrikuun maxaa sidaa loo odhan waaye xikmadda ku jirtaa maxay tahay taxaashiyan can muwaasaati shahaadatihim bishahaadati illaah iska ilaalin la yska ilaalinayo daraaddeed baa loo odhan waayey markhaatigoodu inuu markhaatiga ilaahay la sinmo layska ilaalinayo oo siiqadu waxay u ekaan kartaa haddii la odhan lahaa innii ushhidu allaaha wa ushhidukum annii barii'un mima tushrikuun laba oo siman inay tahay dee ishaadka ilaahay la wax la markhaatigeliyaana shay kale in la markhaatigeliyooo la u beegtoomi karaa ama u dhigmi karaa ma jiro markaa siiqada inshaaga saasaa loogu leexday labada shahaado inay siman yihiin si aan loogu qaadan waxaa kaloo inshaaga loo dhigaa mawdica alkhabar wataswiya waa arrin saddexaadoo loo dhigo waayo saddex faa'iduu sheegay ligharadin markuu yidhi ka koowaad waa maxay ka idhaari alcinaayati bishay ka labaad waa maxay wataxaashi can muwaasaati allaaxiqi bisaabiq ka saddexaad waa maxay wataswiyati in looga jeedo amarkaas simis looga jeedo naxwu anfiquu tawcan aw karhan lan yutaqabbala minkum anfiquu baxsada munaafiqiintii baa lala hadlayey tawcan aw karhaa xaalaa raalli ku tihiin wax bixinta iyo xaalaa markaa aydaan raalli ku ahayna laydinku dirqiyey kaa doontaan wax baxsada lan yutaqabbala minkum laydinka aqbali maayo marka anfiquu tawcan aw karhan maxaa loo keenay inshaagaas ama amarkaas waxaa loo keenay taswiyo waa simis la simaayo waxaa la tilmaamayaa ma kala doorroonoo isuma kiin dhaanto inaad wax baxsataan idinkoo raalli ku ah iyo idinkoaan raalli ku ahayn wax farqiya ah idinma leh taswiya ku sugan oo labada xaal uma kala doorroona oo marna munaafiqiintu waxay baxsadaan laga aqbali maayo anfiquu tawcan aw karhan lan yutaqabbala minkum laakiin taswiyada ma waxaa laga qaatay amarka mise waxaa laga qaatay lan yutaqabbala minkum culamada qaar waxay leeyihiin taswiyada waxaa laga qaatay lan yutaqabbala minkum ayaa laga qaatay laakiin siiqada amar waxyaalahay u timaaddo eh, taswiyadu waa ka mid bay culammadu yidhaahdeen mawdicanna waxay ka mid tahay meelahay tusaaleeyeen wa minha alidmaaru fii maqaami alidhaar waxaa kaloo ka mida ujeeddooyinka hadalkii loogu keeno khilaafa muqtada daahir in damiir la dhigo meeshii isim daahira in la dhigaa ay soo degdegaysay liqarad ujeeddo daraaddeedna loo dhigo kaaddicaa'i waa sida sheegashada la sheegto anna marjica adamiiri damiirku halkuu u noqonayaa daa'imu alxuduuri fi dihni inuu yahay mid maskaxda joogto ugu sugan sidaasoo kale inuu sheeganayo kale ka qawli shaaciri sida gabyaagu hadalkuu yidhi waa safiyaddiin alxilli abat ilwisaala makhaafata aruqabaa'i waatadka taxta madaarici adalmaa'i wuxuu yidhi abat ilwisaala waxay diidday gaadhitaanka makhaafata aruqabaa'i baqasho ay ka baqanaysa daraaddeed ragga ilaalinaya waa jamcu raqiib wa atadka waa kuu timi taxta madaarici adalmaa'i diriciyadii madowga hoostooda ayay kuugu timi buuhi bimacnaa habeenkii madoobaaya sidii diriciyo wax qarinayoo kale ka dhignaa ayay hoostooda kuugu timi mawdicu shaahidka wuxuu u jeedaa abad iyo atad cidda la sheegayaana waxaa laga soo qaaday ka'annahu in layska garanaayo ka'annahu yahay daa'imu alxuduuri fi dihni maskaxda inuu iskaga sugan yahay marka uma baahna in la sheego ciddaas marka halkii la sheegi lahaa isim daahira ama magac ama wax la mida la sheegi lahaa ayaa lama sheegina damiir baa lagu kaaftoomay marka qaradka looga jeedaana waxay tahay lisaanulxaal aw lisaanulqaal yacani wuxuu sheeganayaa ruuxani walow bilisaani ilxaal walow xaaladdiisiiyo ficilkiisu haba u ekaatee ka'annahu leeyahay maba qarsoomayso waa la yska garanayaa cidda uu noqonaayo waaya waa daa'imu alxuduuri fi diini alfaacilu damiirun lam yataqadam lahu marjic faacilku waa damiir oo abad iyo atad hiya ayuu noqonayaa damiirku damiirkaasi marjicu u noqonayaana ma soo hormarin fa muqtada daahiri alidhaar sida daahirku keensanayaa xaaladda muuqatee soo degdegaysa waa in la muujiyo ismu daahiran la sheego lama see sheegina damiir baa lagu kaaftoomay marka ujeeddaa laakiin ku jirto in ciddan markaa ay aad u jeceshahay oo maskaxdooda aanu ka maqnaanaynin oo shaygaasi xaadir ku yahay oo iska garanaayo yacni saasoo kale in la sheeganaya ka dhiganta wa tamkiini maa bacda aldamiiri fii nafsi asaamici litashawuqihi ilayhi awalan wa tamkiini ay wa ka tamkiini maa bacda adamiiri waxa damiirka ka dambeeya in la makaninayo oo lagu sugaayo fii nafsi asaamic ka maqlaya naftiisaa lagu sugayaa waxaa loogu sugayaa litashawuqihi ilayhi hilowga iyo yacnii jacaylku u qaba daraaddeed awalan marka ugu horraysa naxw hiya nafsu maa xammaltahaa tataxammalu hiya damiiru lqisa yacni qisadu annafsu maa xammaltahaa tataxammalu annafsu naftu maa xammaltahaa waxaad ku kellifto inay xambaarto aad ku kellifto tataxammalu way xambaaraysaa damiiru shan iyo damiiruqisa waa isla mid markuu yahay mu'anas waxa la yidhaha damiiruqisa markuu mudakar yahayna waxa la yidhaha damiiru shani ama damiiru alxaal ayaa la yidhahda wuxuu u noqdaa waxa ka dambeeya waxyaalo badan uu kaga duwan yahay baa jira damiiru shacnigu lix umuurood buu kaga duwan yahay damaa'irta kale sittatu umuur marka jumla lagaga khabraa marjiciisuna waa dambeeyaa marka hiya qisadu hee annafsu mubtada labaad weeye maa xammaltaha tataxamalu wixii aad ku kallifto inay xambaarto way xambaaraysaa way qaadaysaa sidaa qisadu weeye marka qisadii waxaa lagaga khabray jumlada marka lama sheegin isimkii daahirkaa marka hore lama sheegina damiir baa la sheegay laakiin waxaa looga jeedaa waxa damiirka ka dambeeye nafsa saamic in lagu sugaa la rabaa oo intan baa la rabaa damiirka ka dambaysaa nafta inay ku sugnaato annafsu maa xamaltaha tataxammalu wa qowlih huwa allaahu axad huwa sha'nigu hee allaahu axadun ilaahay keli weeye weeyaan huwa waa damiiru sha'ni tafsiirka mashhuurkaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa huwa damiiru shani inay tahay allahu axadunna lagaa khabrayo jumladaasaa khabar u ah huwa shanigiiyo xaalkiiyo arrinku hee allaahu axadun ilaahay keli weeye weeyaan waa sida arrinku waxaa loo keenay damiiru shanigan waxa damiirka ka dambeeya in nafsa saamic lagu suga ayaa la rabaa oo allaahu axad ah nicma tilmiidan ilmu'addabu nicma waa wanaagsanaaya ay huwa tilmiidku tilmiidan waa mumayiskii nicmana faacilkeedu wuxuu noqonayaa damiir qarsoon marjiciisana waxaa fasiraya tamyiiskaa fasiraya tilmiidan ah nicma waa wanaagsanaaday huwa huwa la qadaraya huwadu xagguu u noqonayaa tilmiidan baa fasiraya huwa tilmiidku tilmiidan xag arday buu u wanaagsanaaday almu'addabu almaqsuusu bilmadxi ka ammaanta lagu gaar yeelay almu'adabu ka la edbiyey weeye edebsan waa shakhsi rabbaayad leh lama sheegin isim daahira oo nicmo tilmiidu tilmiidan haddii la odhan lahaa isim daahiraa la sheegay ama nicmo tilmiidu la odhan lahaa aan la gelin lahaa laakiin hadda wadcu almudmar mawdic adaahir sidan baa u tusaalaa nusakha qaar waxay idiin qorayaan baan u malaynayaa nicmo tilmiidu nusqo saa idiin qoraysaa hadday jirto sax ma aha sida saxani waa sidan nicma tilmiidun ama nicmo tilmiidu nusqo idiin qoraysaa hadday jirto saasi mihaalka ma waafaqsana ee sida saxani waxay tahay waa in damiir hadda markaa meesha u yaallaa oo meeshii markaa isimka daahirkaa damiir la dhigay e tilmiidan waa tamyiis damiirkiina waa qadaran yahay waxaa sidaa loo yidhi waxaa la rabaa in waxa weeye nafsa saamic lagu sugo ardaygu ilaaba ilaa inuu edab u baahan yahay ma bacda damiir baa la doonayaa naftiisa in lagu sugo cilmun bilaa adab ka shajaratin bilaa samar cilmi aan edab lahayni wuxuu la mid yahay sidii dhir aan midho lahayn midho laga cunayo waxba aan lahayn ayuu la mid yahay wa cagsuhu sidaa lidkeeduna waa dhacdaa ay alidhaaru fii maqaami alidmaar in isim daahira la dhigo meeshii damiirka la dhigi lahaa liqarad ujeeddo daraaddeedna loo dhigo ka taqwiyati daaci alimtisaal sida amar qaadashada wixii u yeedhaaye keensanaya in la xoojinayo oo waxaa isimkaa daahirkaa loo dhigay in laga tilmaamaayo in amar qaadashadu ay xoog yeelato oo lasii quweynayo lasii akidayo ka qawlika licabdig waa sidaa hadalkaaga aad ku tidhaahdo addoonkaaga aad ku tidhaahdo sayiduka ya'muruka bikada sayidkaagu wuxuu ku amrayaa sidaas yaa aamuruka bikadaa inuu yidhaahdo baa ku fillayd laakiin sayiduka muxuu yidhiyo isim daahira u isticmaalay oo weliba markaa uu ku jiro tafkhiim weynayne ay ku jirto ama tacdiim wuxuu u isticmaalay amar qaadashada si u xoojiyo oo marka ilaahay sayidkaagaa ku amraya sidaas dee waa sii xoogoobayaa soo ma ama uu yidhahdo amiiru lmu'miniina ya'murukum bikada amiirulmuminiin wuxuu idin amrayaa sidaa iyo sidaas waxay noqonaysaa waa taqwiyatu daaci limtisaal hal qarad buu ka qoray idhaar fii maqaami alidmaar laakiin aqraad mutacadiday culammadu sheegaan waxaa kaloo ka mida ah in looga jeedo litaradud in magiciisa waxaweye la macaansanayo billaahi yaa dabayaati ilqaaci qulna lana laylaaya minkunna am layla min albashari am hiya min albashari ma odhan laakiin damiirkii intuu ka leexdu haddana magicii soo celiyey wuxuu uga jeedaa litaladud ayuu uga jeedaa wa minha aliltifaat waa hadalkii siduu markaa nabad ugu socday iyo tariiqo in si kale loo leexiyo kaannahu marka wax kale la milicsaday oo milicsi kale la sameeyey wa huwa naqlu alkalaami min xaalati atakallumi ila alkhitaab aw ilghaybati ila xaalatin ukhra min dalik waa in hadalkii la naqliyo oo la raro waxaa laga guurinaya laga rarayaa min xaalati takallum hadlistii uu hadlayey oo waxaa loo raraya ila alkhitaab la hadlis cid lala hadlayo markii hore inuu isagu iska hadlayo cidda hadlaysaa ayaa tacbiir ku ahaa dabeedna waa la beddelo waxa haddana markaa hadalkii loo raray in cid lala hadlayo lala khitaabayo aw ilkhaybati ama waxaa laga rarayaa cid maqanoo kale in la sheegayo ilaa xaalatin ukhra min dalik xaalad kalea loo raraya oo ama takallum ah ama khitaab ah yacni usluubkii hadalkugu socdayaa la beddelaya faannaqlu min altakallumi ila alkhitaabi naxw wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun raritaanka hadalka laga raro min altakallumi hadlista layska hadlayo ila alkhitaabi hadlis cid lala hadlayo loo raro naxwu tusaalaheedu waxay tahay sida qowlihi tacaala hadalku allah uu yidhi oo xikaayatan uu yidhi wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun wamaa liya ay ayu shayin habata lii maxaa ii sugnaaday laa acbudu xaalaanan caabudayn aladii fataranii kii abuurtay xaalaanan caabudayn maxaa ii sugnaaday maxaanu caabudi lahay waa caabudaya baa loo jeedaa wa ilayhi turjacuun iyada oo xaggiisana laydiin celinaayo markii hore saaxibu yaasiin ninkaa suuratu yaasiin laga warramayo ee muuminka ahi isaga ayaa iska hadlayey wamaa liya laa acbudu aladii fataranii namadkii hadalka kuma wadine wuu beddeley wa ilayhi urjacu mu odhan wa ilayhi urjacu iyada oo xagga ilaahay lay celinaayo waxaanu caabud ilahay ilaahay waa caabudayaa ee wa ilayhi turjacuun buu yidhi wa ilayhi turjacuun iyada oo xaggiisa laydiin celinaayo usluubkii hadalku beddelay min atakallumi ila alkhitaab markii hore isagaa iska hadlayey markii dambena iyaga ayaabu ka hadla marka taa waxaa la yidhaahdaa iltifaat baa la yidhahdaa min altakalum ila alkhitaab wa min altakalum ila alghayba waxaa kalo dhacda hadalka in laga soo raro hadlis cidi iska hadlayso oo takallumayso ila alghaybati cid kale laga hadlayo sidii cid kale laga hadlayoo kale haddana suurada in loo ekaysiiyo kaannahu cid aan xaadir ahayn laga hadlayo iyadoo ay xaadir hadda tahay naxu innaa actaynaaka alkawthar annagu waxaannu ku siinay alkawthar khayr fara badan baanu ku siinay ama durdurkii biyaha badnaa ayaannu ku siinay xawdkii fasalli lirabbika wanxar fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko liajli rabbik rabbigaa u tuko wanxar rabbigaana wax u gowrac u dhundhow innaa actaynaaka waxay ahayd takallum maqaama takallum bay ahayd fasalli lii ma odhan ilaahay ee fasalli lirabbika ayuu yidhi marka waa min atakallum ila alghayba kaannahu cidda laleeyahay leeyahay u tuko kaannahu aynay xaadir ahayn wa fi lxaqiiqa waana xaadira waa allah marka siiqadii fasalli lii lama odhane fasalli lirabbika u tuko rabbiga waa iltifaat min atakallum ila alghayba wa min alkhitaabi ila atakallum waxaa kaloo iltifaat ku noqdaa in hadalkii khitaab laga soo raraayo cid lala hadlayo oo takallum cidi iska hadlayso loo soo raro ka qowli shaacir waa sida gabyaagu hadalku yidhi atatlubu wasla rabbaati aljamaali waqad saqata almashiibu calaa qadaali atatlubu miyaad doonaysaa wasla rabbaati aljamaali inaad gaadho dumarkii quruxda u saaxiibka ahaa ma inaad u tagtaad rabtaa waqad saqata walxaal qad saqada uu dhacay almashiibu ayishaybu ciradu calaa qadaarii qadaadkayga uu ku dhacay aniyadan qadaadka ka ciroobo cirrada igaga dhacday miyaad rabtaa inaad waxa weeye dumarka u tagto qadaal waa qadaadka malaa eraygun baa laysiii soomaaliyeeyo markaasuunbaa laxni yar lagu sameeyey ya wuxuu ka dhigayaa inuu cid la khitaabaayo waxayna u egtahay inay tajriid tahay oo naftiisii uu la khitaabayo isagiibaa wuxuu iska dhigay laba shakhsiyoo midna hadlayo midna lala hadlayo kaannahu naftiiyo jasadkii ay kala yihiin baa dhacdaa ruuxu inuu isla hadlo a tadlubu miyaad dalbaysaa doonaysaa wasla rabbaati iljamaali dumarka quruxda u saaxiibkaa inaad u tagta miyaad rabtaa waa kinaaya gaadhista waxaa looga jeedaa nooc kinaaya weeye kinaaya can iljimaac wa qad saqada iyadoo walxaal qad saqada uu dhacay almashiibu ay shaybu ciradu calaa qadaali qadaadkayga ay ku dhacday namadkii hadalku uu ku socday haddii lagu wado wuxuu keensanayey calaa kadaalika infitaab laga dhigo iyadoo ciradu qadaadkaaga ku dhacday miyaad doonaysa inaad caynkaa samayso muuse odhani wuu beddelo wuxuu idhi waqad saqata almashiibu calaa qadaali marka waa maxay waa naqlun min alkhitaab ila atakallum anwaacda iltifaatku waa saddex waayo siyaalaha loo hadlaa waa takallum iyo khitaab iyo khaybo waa saddex weeye iltifaat in la sameeyaana waxay ku dhacdaa laba suuro in mid laga guuro ka kale loo guuro alaasa fii isnayn waa sitta marka lix suuraa ka imanaysa lix suuro mid walba labaa looga guuri karaa takallumka labaa looga guuri karaa ama khitaab ama haybaa looga guuri karaa khitaabkana labaa looga guuri karaayo takallum ama haybaa looga guuri karaa haybadana labaa looga guuri karaa labada kalea looga guuri karaa mid walba labada kalea looga guuri karaa marka waa lix nooc suwaru liltifaat waa sittu suwar waa alaasa fi snatayn halkaasuu inoogu joogayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk